رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin baynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay baabka ku saabsan baabu istixbaabi taqdiimi alyamiini fi kulli ma huwa min baabi takriim baabkaasaynu joognay xadiidka toddoba boqol iyo sagaal iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo toddobiyo soddone wacan xafsata radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ahaan jiray yajcalu mid yeela yamiinahu midigtiisa mid ka yeela litacaamihi cuntadiisa mid u gaaro u sugan mid ka yeela buu ahaa wa sharaabihi cabbitaankiisa mid u yeela buu ahaa oo u gaar yeela oo midigtuu wax ku cuni jiray midigtuu wax ku cabbi jiray wa iyo dharkiisa oo midigta ayuu horraan gelin jiray wayajcalu yasaarahu wuxuu u yeeli jiray bidixdiisana lima siwaa daalik wixii intaa ka soo hadhay ayuu u yeeli jiray rawaahu abu daawuuda wahayru xadiidka waxaa soo wariyey abu daawuud iyo hayrkii ayaa soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu midigta wax ku cuni jiray midigta wax ku cabbi jiray ee dharka iyo waxa uu gashanaayo inuu midigta horraan gelin jiray hadday kaba tahay kabahuna waa la mid yacni dharkoo kale nooc kastaba ha noqdee midigta ayuu horraangelin jiray waayo min baabi taxriya wa min baabi takriim wixii la macnayna waa la mid kabaha marka la gashanaya laftooda midigta ayaa la horraangelinaya xadiiskii horena waa ku soo aragnay kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yucjibuhu atayamunu fii sha'nihi kullih fii tuhuurihi wa tarajulihi wa tanaculih culammadu qaacido guud bay ka qaateenoo waxay yidhaahdeen wax kastoo baabu takriim ah oo sharfis looga jeedo waxaa la hormarinayaa midigta wax kastoo eh, noocaas aan ahayn ee ka duwanna hadday tahay waxa weeye iska bixinta dharka la yska bixinaayo kabaha iska bixinta la yska bixinaayo khufafka iyo sharabaadada iyo bixinta la yska bixinayo suuriga gelitaanka la gelayo bixitaanka masjidka laga baxaayo siinsadka marka la siinsanayo istijada kullu daalika waxaa loo isticmaalayaa bidixda ama bidixda la hormarinayo masjidka markaad soo gelaysa waa inaad midigta soo horraan gelisaa markaad ka baxaysana waa inaad bidixda ka horraan saartaa xadiiskii inoogu dambeeyey muxuu sheegayay ida intacala axadukum falyabda' bilyumna waida nazaca falyabda' biاshimaal litakun ilyumna awalahuma tuncalu waaaakhirahuma tunzac yani waxa weeye amar baabu isagu ku soo arooray la amraayo marka sunnadii qawliga ahayd iyo tii ficliga ahayd baa ku kulmay marka hore nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sidaa samayn jiray waxay noqonaysaa sunna ficliya ficil ahaan inuu u sameeyey oo sunna ficliya tahay inuu or ahaan u sheegayna oo yidhi sidaas yeela waxay noqonaysaa sunna qawliyay noqonaysaa cunitaanka marka wax la cunaayo iyo marka wax la cabbaayo waa in midigta lagu cunaa laguna cabbaa dadka qaarkood waxay caadaysteen in waxyaalaha ay cabbayaan khaas ahaan markay wax cunayaan oo cunitaankaa dhexdiisa ay doonaan sharaab inay ku cabbaan bidixdu ku qaadanayaan ta noocaasina waa khalaq waxaa laga yaabaa inu isleeyahy midigtii baa wax leh saas aawadeed weelka ha ku qabanin iyadoo markaa midigtaadu ay wax leedahay waxba dhibi kuma sugna weelka kollayba waa la xalayaa waa weel la isticmaalay saas aawadeed sunnada in la ilaaliyo ayaa saxan oo uu midigta ku qaato oo midigtii ku cabo laakiin bidixdii aanu ku cunin kuna cabbin waxaanu weliba nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu shaytaanku bidixdiisa wax ku cuno bidixdana wax ku cabbo marka dee nasiib baa shaydaanku ku yeelanaya haddii waxa weeye bidixdii cuntadii loo isticmaalo bidixda lagu cunaayo ama bidixda lagu cabbayo marka waa la amray in midigtii lagu cuno laguna cabbo bukadaa waxaa la mida waxbixinta iyo wax qaadashada xadiis ku soo aroorayna waa jiraa in midigta wax lagu bixiyo midigtana wax lagu qaato oo sida midigta wax loogu cunayo looguna cabbayo baa waxbixintii iyo wax qaadashadii mid walbana midigta loo isticmaalayo midigta loo isticmaalayo waxyaalaha markaa aan baabu takriim ahayn bidixda ayuu u yeeli jiray bidixda ayuu u yeeli jiray faraha gacmaha markuu ku tasbiixsanayo bacdu ahlicilmi halkaa waxay baraarujiyeen in markaa midigta lagu tasbiixsado waayo tasbiixdii iyo dikrigii waa baabu takriim maadaama baabu takriim ay tahay in midigta lagu isticmaalo weeye oo xubnaha ama faraha caaradooda midig gacanta midig faraheeda caaradooda markaysa markaa tasbiixdii lagu gunto oo lagu tiriyo kitaabka markaad qaadanayso bidix baad ku qaadanayso midig midigta waa in lagu qaataa waayo kitaabkii waxa weeye waa sharaf badan yahay waa wanaagsan yahay maadaamay caynkaa tahay waxa lo wixii baabu takriimana midigta in lagu qaato markaysaa weeye ama midigtii lagu isticmaalo saas aawadeed aadaabta waxa fiican kitaabka marka la qaadanayo in midigta lagu qaato ayaa fiican allahuma ilaa dee qofkii inuu cudurdaar ku kallifay mooyaane haddii kale inuu markaysaga midigta ku qaato ayaa markaa fiican xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa toddoba wa can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ida labistum waida tawada'tum fabda'uu biayaaminikum rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau ihi idaa labistum markaad doontaan inaad xidhataan waidaa tawada'tum markaad doontaan inaad weysaysataan oo weyse qaadataan looma jeedo haddii lagaba faaruqayo ee waxaa loo jeedaa ficilkii muqaarabatu alficli wa mushaarafatuhu ficilkii markii lagu dhowaado la doonaya ayaa laga tilmaamaya oo iraadaa laga tilmaamaya looga jeedaa idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum ficlanba markay u kaceen lagama tilmaamaye marka idaa aradtum an taquumuu ila asalaati baa macnuhu u dhacaya markaad doontaan salaadda inaa u kacdaan weysaysto weyse qaata marka halkanna waa saasoo kale ficlanba inay gashadeen loogama jeedo ee waxaa loo jeedaa markaad doontaan inaad gashataan markaad doontaan inaad weysaysataan fabda'uu biayaaminikum midigyadiinna ku bilaaba waa ayman ayman ayaamin midigyadiinna ku bilaaba xadiiun saxiixun waa xadiid saxiixa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidi ayaa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixuu ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa marka e, dharka la xidhanaayo in midigta lagu bilaabayo waa amar waaba sunna qawliya waa layna amray amar ahaan baa laynagu siiyey fabda'uu biayaaminikum waysadana sidaasi leeg midigyadiina ku bilaaba oo iminka marka laba isku mida la maydhaayo sida gacmaha oo kale waa in gacanta midig la horraan maydhaa lugaha oo kale lugta midig waa in la horraan maydhaa marka in midigya lagu bilaabo ayuu marka xadiisku sheegaya wakadaa marka dharka la xidhanayana midigtaa la horraangelinaya laakiin marka la bixinayo sida xadiiskii kabagashiga sheegayay markaynu soo marray uu tilmaamayey marka la bixinayo in e, bidixda la horraan bixinayo saas si la dharka marka la yska saarayo bidixda ayaa la horraan saaraya xadiidka toddoba boqol iyo koob iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo sagaal iyo soddone wa can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam ataa mina anas waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam mina yimi fa ata aljamra wuxuu yimi jamrada jamratulcaqaba la yidhaahdu yimi yacni dhagax tuurka ugu soo baalleeye jamratu alcaqabati alkubraa aljamratu alkubraa ayuu yimi waata ugu soo baallaysa mina xagga makana ugu soo xigta faramaaha waa tuuray nebigu calayhi asalaatu wasalaam uma ataa manzilahu bimina kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tegey meeshuu mino ka deganaa manzilahu makaana nusuulihi meeshii u deganaa buu tegey biminan mino gudaheeda xaalay ku sugantahay mansilkaas wanaxara waa gowracay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo yacni markaa hadyigii ayuu markaa qalay ama dhuunta ku dhuftoo dhuundhaway uma qaala dabeedna wuxuu ihi lixallaaqi kii timaha xiiraayey wuxuu ku yihi khud dhinacan qaado yacnii geestan qabso oo markaa xiir geestii midig intuu u duway wa ashaara wuxuu u tilmaamay nebigu calayhi asalaatu wassalaam ilaa jaanibihi alayman dhinaciisa midigeeye ayuu u tilmaamay uma alaysar kadibna dhinaca bidix ayuu markaa u tilmaamay oo u duway uma jacala yuctiihi annaas intaa dabadeed wuxuu gudagalay nebigu calayhi asalaatu wasalaam yuctiihi inuu siiyo timahaas annaasa dadka inuu siiyo si ay uga barakaystaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo waxaa ku sugnayd lammaa rama aljamrata nebigu calayhi salaatu wasalaam jamratulcaqaba markuu tuuray wa naxara nusukahu labaduba bannaan in siinka la reebo iyo in la godo waa takhfiif iyo tahqiil wax kastoo sidaa ku yimaada labada weji waa ku bannaan yihiin wa naxara u gowracay oo dhuunta ku dhuftay nusukahu yacni marka hadyigii uu qalaayy wa xalaqa uu xiiray timihii yacni uu doonay inuu xiiraa macnuhu dhacaya naawala waa u dhiibay alxallaaqa kii timaha xiiraayey shiqahu dhinaciisa alaymana midigeeye ayuu u dhiibay fa xalaqahu markaasuu ka xiiray uma dacaa abaa talxata alansaariya intaa dabadeed wuxuu u yeedhay nebigu calayhi asalaatu wassalaam abaa talxata alansaari ayuu markaa u yeedhay zayd ibnu sahlin baa la odhan jiray magiciis abaa talxuu u yeedhay radia allaahu canhu fa actaahu waa siiyey iyaahu yacnii timihii ayuu markaa siiyey midigta laga jaray yacnii madaxa geestiisa midig timihii laga xiiray ayuu markaa siiyey abaa talxa uma naawalahu dabeedna waa u dhiibay ashiqa alaysar geesta dhinaca markaa bidixaysa ayuu u dhiibay fa qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wassalaam ixliq xiir ayuu ku yidhi faxalaqahu waa xiiray fa actaahu waa siiyey abaa talxata abaa talxa ayuu siiyey faqaala wuxu uhi iqsimhu qaybi bayna annaasi dadka dhexdooda u qaybi dadka dhexdooda u qaybi ayaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wassalaam xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkiisii xajat lwadaac maalintii tobnaad markuu jamratulcaqaba tuuray hadigiina uu gowracay inuu timihiina xirtay idaa ramaytum jamrat alcaqaba faqad xalla lakum kullu shayin ila annisaa jamratulcaqaba haddaad tuurtaan wax waliba waa idiin bannaanaadeen dumarka mooyaane bimacnaa wax kastaoo ixraamka xaaraan ku noqday xalaal bay idiin noqdeen waa wax kasta oo ixraamka sababtiisa xaaraan ku noqdaa loo jeedaa faqad xalla lakum kullu shayin ila annisaa dumarkii baa laakiin ka reebban waa taxallul asqar baa la yidhahdaa ataxallul akbar tawaafkana markuu ku daro ayuu xalaaloobayaa xalaalow dhammaystiran jamaahiirta culammaduna waxay yidhaahdaan xalaalowgaa yar waxaa la xalaaloobayaa saddex laba ka mida marka lala yimaado yacnii jamrada in la tuurto iyo timaxiirka iyo tawaafka saddexdaa ah laba kamida marka lala yimaado ayaa xalaalowgu dhacaya xalaalowga yari ka kale marka lagu darana waa mid dhammaystiran baa dhacaya saasaa jamaahiirta culamadu yidhahdaan waa saddex laba ka mida bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen haddii jamratulcaqaba la tuurto xalaalowgu waa dhacaya oo xadiiska riwaayaadkiisa qaarkood waa ku soo aroortay watuftum waxalaqtum waa ku soo aroortay laakiin riwaayaadka caynkaasa culammada qaarkood waxay yidhahdeen may asixin calaa kulli xaal intan markuu nebigu isku daray ou jamratulcaqaba tuurtay hadyigiina gowracay ee timihiina inuu xirtay baa xadiisku sheegaya yacnii intaasuu isku daray saddexdaas ayuu israaciyey marka xalaalowgani wuxuu noqonayaa mar haddaan dawaafku raacin ataxallul asqar ayuu noqonayaa timaha haddaba markuu xiiranaya nebigu calayhi salaatu wasalaam oo bimacnaa loo xiiraayey wuxuu horraan xiiray geesta midig bimacnaa wuxuu amray in geesta midig la horraan xiiro saasuu amray oo midigta la horraysiiyo xadiiskuna waa ku cadyahay xadiiskuna waa ku cadyahay marka geesta bidix baa la dambaysiinaya xiiritaankeeda geesta midig baa la hormarinayaa geesta midig ayaa la hormarinaya xadiiskuna wuxuu tilmaamayaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam geestii midig laga xiiray iyo geestii bidixba inuu dadkii siiyey sida riwaayada hore sheegaysa waa wa ashaara ilaa jaanibihi alaymani uma alaysari uma jacala yuctiihi annaas riwaayada kale waxay sheegaysaa abaa alxa ayuu siiyey geestii midig geestii bidixna wuxuu siiyey abaa alxa intuu siiyey ayuu yidhi dadka u qaybi riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan geesta midig markuu nebiga laga xiray calayhi salaatu wasalaam in nebigu ku yidhi marka abaatalxa dadka u qaybi calaa kulli xaal culammadu waxay yidhaahdeen labada geesood gees ahaanna abaatalxu siiyey khaas ahaan u siiyey geesta kalena wuxuu u siiyey si uu dadka ugu qaybiyo marka midna waa qaybinayey qaybna waa qaybinayey qaybna wuu qaadanayey abaatalxa qaybna wuu qaybinayey qaybna wuu qaadanayo waxaa laga qaadanayaa aahaarta nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo timihiisa in laga barakaystaa inay markaa bannaanayd ayaa laga qaadanaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u siinaayey oo amrayey in loo siiyo tabaruk laga barakaysanaayo saas yadaa buu markaa u amray in markaa loo siiyo ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaataan dadka saalixiintaana saasoo kale in aahaartooda looga barakaysan karay ka qaataan laakiin culammada muxaqiqiinta qaarkood waa diidaan oo waxay yidhaahdaan cid kale in eh, laga qiyaasto nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la ilxaaqiyo oo la yidhahdo sidii nebiga aahaartiisa looga barakaysanayey ayaa ciddaa kale laga barakaysanayaa ta noocaasi saxiix maah bay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen waayo sababtu waxa weeyaan bay yidhaahdeen qiyaaska marka shay shay looga qiyaasanayo waa inay tamaama labada shay isku mid yihiin yaa nebigana calayhi salaatu wasalaam cid la midi ma jirto bal markaa dhowaansho nebiga lagu dhowaanayaa ma jirto bal salaaxiibaa ban la hubayn innaga xaggeenna oo dee waxa weeye ciddii jannada looga markhaati kacay ee shahaado haysatay oo kale salaaxoodii waa la hubay asxaabtii oo kale markiisa markaa salaaxoodii yacni markaa waa la hubay inay markaa khaatimo wanaagsan ku dhimanayaan yacni markaa haalibkoodu waa la garanayay ciddii shahaado haysataana dee waaba kasii xag jirtaa laakiin dadka dambe ee yimi ee ka dambeeyey saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee daliil sheegaya aanu jirin ya kuwaasoo kale markaa salaaxooda waa la malaynayaa ida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzaki cala allahi axada walaa uzaki cala allahi axada marka maadaama salaaxiiba aan la hubin oo yaqiin aanu ahayn dee in la ilxaaqiyo oo la haleeshiiyaa ma suuroobayso ayay markaa yidhaahdeen weliba markaa ammaantii qofka wejigiisa laga ammaanayay way ka sii daran tahay in weysadiisa iyo candhuuftiisa gacmaha loo dhigto la ismarmariyo ama timihiisa laga barakaysto biyo lagu shubto iyo wax la mid a taasi way ka sii daran tahay ya yacni marka ammaanta qofka wejigiisa laga ammaanayo hortiisa laga ammaanayana dee huruur iyo icjaab iyo waxbaa ka suuragala waatuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood in wejigooda laga ammaano hortooda laga ammaano oo uu ku yidhi qatacta cunuqa saaxibi qoorgooyaad ku samaysa markuu nin nin ammaanay oo hortiisa ka ammaanay oo aad u ammaanay ayuu wuxuu yidhi qatacta cunuqa saaxibi qoorta saaxiibkaa waad goyso qoorgooyaad ku samaysa qoorgooyo ayaad markaa ku samaysa markaa huruur iyo icjaab iyo waxbaa ka iman karo taasina waa ka iman kartaa marka in lagu fitnoobaa ta kale ka iman karta sadu daraa'ic ayaa ku jirta weliba marka waxa weeye saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam ciddii salaaxoodu la hubay oo marka alcasharatu lmubasharuun biljanna ay ka mid ahaayeen aahaartoodii inay ka barakaysan jireen oo candhuuftooda ismarmarin jireen oo ay gacmaha hoos dhigan jireen oo biyahay ku weysaysteen gacmaha hoos dhigan jireen oo timahooda markaysa marka ay ka barakaysan jireen markaysa marka aahaartooda timaha iska xiiraan iyo waxa la midka ah, ay haysan jireen si ay uga barakaystaan kullu dalikana ma soo aroorin marka saddan lidariicana waa ku jirtaa marka waxa weeye arrinka noocaasi haddii uu markaa noqon lahaa mid markaa bannaanna yacni saxaabada nebigu sala allahu aleyhi wasalam waa samayn lahaayeen ahlucilmiga qaarkood saas yadaabay u tawjiihiyeen oo u yidhahdeen xadiiskan horeynu soo marray oo sheegaya idaa labistum wa idaa tawada'tum fabda'uu biayaaminikum sida marka waxa weeye sunno qawliya inay too odhahay tahay ayaa marka inoo qoran laakiin waxa weye masaadirta soo warisay qaar waxay u soo wariyeen ficil oo riwaayada tirmidi yani waxay iyada ku sugan inuu ficil ahaan nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa marka riwaayada tirmidi marka ku sugan marka tirmidi iyo abu daawuud oo soo warinaya yani isku si uma soo warinayaan midna wuxuu u soo warinayaa qawli midna wuxuu u soo warinayaa ficli kitaabka labaad ee kitaabka riyaad saalixiinka alkitaabu athani wa kitaabu adabi acaam cuntada aadaabteeda kitaabkiisii weeye kitaabkii lagaga hadlayay aadaabta cuntada weeye baabka boqlaad baabu tasmiyati fii awalihi waalxamdi fii aakhirih wuxuu u baab yahay magacowga bisim u qabashada ayuu u baab yahay bisimka loo qabanayo fii awalihi ay fii awali atacaam cuntada awalkeeda bisimka loo qabana waalxamdi iyo xamdinaqa lagu xamdi naqaayo fii aakhirihi ay fii aakhiri acaam cuntada aakhirkeedana lagu xamdi naqaayo ayuu u baab yahay xadiidka toddoba boqol iyo labiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo afartane can cumara bni abi salamata radia allaahu canhuma qaal cumaro in abi salama ah waxa uu yidhi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi sami illaah allah magacow oo bismi illaah dheh markaad cuntada bilaabayso bisimka ilaahay u qabo wa kul biyamiinik wa kul cun biyamiinika midigtaada ku cun wa kul mimaa yaliik halka ku soo xigtana ka cun muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay cumar ibnu abi salama wuxuu ahaa inan markaa yar oo nebiga calayhi salaatu wasalaam yani markaa rabiib u ah bimacnaa gurigiisa ku soo koray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abu salama walaalo xagga naaska ku walaaloobay bay ahaayeen nebigu walaal aabbe iyo mid hooyo midna ma lahayn miday isku aabbe yihiin iyo miday isku hooyo yihiin midna ma jirin hooyadii iyo aabbihiiba waxay dhaleen keligii ayay dhaleen laakiin walaalo xagga naaska abuu lahaa oo abusalama ka mid ahaa ou xamse ka mid ahaa oo xarimat sacdiya ubadkeedu ka mid ahaayeen markaa suwaybe iyo xariima cidday nuujisay oo dhammi waxay noqonayaan walaalo xagga naaskaa bay nebiga u noqonayaan calayhi asalaatu wasalaam abu salama waxaa la odhan jiray cabdullaahi bnu cabdilasad baa la odhan jiray cabdullaahi bnu cabdilasad oo abu salama ahi markuu dhintay haweenaydiisii uu qabay oo ummu salama ah waxaa guursaday nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid noqotay zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam ummahaatu almu'miniin ayay ka mid noqotay inankanna waa inankeedii cumar ibni abi salama markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ah, u ahaa rabiibkiisii weeye gees kalena dee adeer buu markaa u ahaa marka dee inan yaroo caruura buu ahaa wuxuu yidhi markaa markaa nebiga wax la cunayo calayhi salaatu wasalaam gacantaydaa ku wareegi jirtay xeedhadoo markaasaa marba gees wax ka qaadan jiray markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa khulaam wiilow sami illaah allah magacawo bismiillaahi dheh markaad wax cunayso bisimka u qabo wa kul biyamiinik midigtaadana ku cun wa kul mimaa yaliik halka ku soo xigtana ka cun marka cuntada in bisimka loo qabtaa laga qaadanaya alimaamu nawowi waxa uu yidhi bismi illaahi hadduu yidhaahdo sunnadii waa la yimi waa kifaayo laakiin alraxmaani alraxiim inuu ku daraa afdal ah oo bismi illaahi alraxmaani alraxiim uu yidhaahdo xaafid ibnu xajar iyo culamo kaleba waa ictiraadeen oo waxay yidhaahdeen afdalyadaasi waxay u baahantahay tahay deliil bay u baahan tahay wax daliil oo gaaro ah ku soo aroorayna ma hayno marka saas ayuu marka waxa weeye yacnii xoogaa u tacaqubay xaafid ibnu xajar culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sunnada markaas sida abaa afdalkii noqonaysa oo sida sunnada nebiga in la yidhahdo si kalaa ka fadli badan dee ma suuragal ahee sida sunnada nebigii waa inay noqotaa sida afdalka ah waa inay noqotaa cuntadana waxaa soo aroortay bismillaahi keliya in la yidhaahdo oo nebigu inuu dhammaystirayo bismi illaahi alraxmaani alraxiim uu yidhi lama hayo xadiidkan laftiisana riwaayaadka qaarkood baa soo arooroo sheegaya qul bismi waa riwaaya saxiixa qul bismi illaah waxaad tidhahdaa bismi illaahi dheh riwaayadana sanadkeedu waa saxiix sida markaa ashaykhu alalbani uu sheegay ta kale markuu qofku ilaawo inuu bismi illaahi ku bilaabo maxaa axaadiista ku cad inuu bismi illaahi awalahu wa aakhirahu odhanaayo ee bismi illaahi alraxmaani alraxiim awalahu wa aanu odhanayn ee bismi illaahi awalahu wa aakhirahu odhanaya sida xadiidka soo socdaaba uu inoo sheegaayo midigtaada ku cun wa kul biyamiinik wa kul mimaa yaliik halka ku soo xigtana ka cun ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen halka ku soo xigta ka cun waa haddii cuntadu isku nooc tahay haddii cuntadu asnaaf kala duwan tahay oo noocyaal kala duwan ay tahay cuntadiina dadka loo soo wada dhigay noocyada qaarkood haddii noocii la xiisaynayay ay ku sugan tahay ee dadku jeclaayeen geesna ay ka maran tahay waanu intiisi dee intuu cunay inta kale u tallaabaya aynay ahayn ee gees baa markaa wax ka saarnaayeen geestanna markaa waxaanay kama saaran geestaana aad bay u saaran yihiin halka caynkaasa maanic kuma sugna inuu ka soo qaato kuma sugna waayo cuntada dadka waa loo soo wada dhigoo way ka wada dhaxaysa asnaafteedu noocyadeeda kala duwani waa ka wada dhexeeyaan marka wakhtigay laakiin isku nooca yihiin halka soo xigta keliya waa inuu ka cunaa sidaas yadaa ayaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen wallahu aclam waxaa laga qaadanayaa xadiiska carruurta in aadaabta la barayo aadaabta cuntada in la baraayo loo laqimaayo ta kale mukhaalafada ay la yimaadaan inaan lagu canaananayn canaantu waxay yidhahdeen culammadu waa min baabi tacsiir yani nooca cuquubaday ka mid taho waa nooc tacsiir ah saas aawadeed waxaa loo sheegayaa xukunka mas'alada uun sidaa yeel sidaa yeel yani markaa saasaa loo sheegay khaas ahaan markaanu garanayn haddii ay dhacdo markaa iyadoo loo sheegooo loo sheegoo loo sheegay haddana inuu khilaafay marka canaantu waa iman kartaa marka canaantu waa imanaysa laakiin garasho waa wixii ka ahaayoo bes ay ka ahayd aanu garanayn ee lagu canaanan maayo waxaanu garanayn waxaa loo sheegayaa un sida ay tahay bes baa loo sheegaya xadiidka toddoba boqol iyo saddex iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo koob iyo afartane wa can caaishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yidhi ida akala axadukum falyadkur isma allahi tacaala ida akala axadukum markuu doono midkiin inuu cuno ay ida araada an yakula axadukum falyadkur isma allahi tacaala isagoo dhexda kaga jira dee inuu magaca ilaahay u xusaayoma idaada haddii ficil la geliyo saddex siyood bay u timaadaa mar waxay u timaadaa ficilka in la doonaayo in la sameeyo oo iraado in looga jeedo marna waxay u timaaddaa ficilka in la gudagalay oo lagu dhex jiro marna waxay u timaaddaa ficilka in laga faaruqay oo la dhammeeyey marba ta looga jeedo saddexdaa macno waxaa la eegayaa siyaaqyada markaysagaa marba ta ku ansabka ah ayaa la eegaya marka mawaadicdan oo kale waxaa looga jeedaa iraadadii baa laga tilmaamaya iraadadii ayaa laga tilmaamaya waida qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaan alrajiim yacni haddaad doontaa loo jeedaa inaad akhrido qiraa'adii baa lagu bilaabay shaytaan iska naarka ku bilow muraadku waa sidaas bacdi bacdibaa markaysagaa macnaha aayadda si qalada u fahmayo waxay u fahmeen markaad akhrido qur'aanka waxaad ku khatintaa acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim ya bacdi baa saa u fahmay laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay u fasireen iraadadii in laga tilmaamayo waana sida saxan waa saas idaa akala axadukum markuu doono midkiin inuu cuno falyadkur isma allaahi ha xuso magaca ilaahay magaca allah ha xuso bismi illaahi ha yidhaahdo tacaala allah isagaa korreeye fa in nasiya hadduu ilaawo an yadkura sma allaahi tacaala inuu xuso magaca allaah tacaala allah isagaa koreeye waa jumlo madxi loo keenay oo jumla muctarida weeye jumla muctarida weeyaanoo madxi iyo ammaan baa loo keenay fii awalihi awalka inuu ku xuso hadduu ka ilaawo falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi awalahu wa aakhirah bismi illaahi magaca allah baan ku bilaabayaa awalahu cuntada awalkiisa iyo wa aakhirahu cuntada addabayaaqadiisa cuntada awalkeeda iyo aakhirkeedaba bismi illaahi baan ku bilaabayaa ha yidhaahdo rawaha abu daawuuda watirmidiyi waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa bismi illaahina wuxuu u dhacayaa bismi illaahi aakulu magaca allah baan ku cunayaa ama abtadi'u ku bilaabanaya marna waxaad qadartay yacni markaa mutacallaqii inuu caam noqdo marna inuu khaas noqdo inuu khaas noqdo waa yahay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa intaanu markaa cuntadii aanu markaa bilaabin ayuu bisimka ilaahay u qabanaya magaca allah wuxuu ku xusayaa cunitaanka ka hor markuu doonayo inuu cuno markaasuu magaca allah u qabanaya bismi illaah hadduu ilaawo wuxuu odhanayaa bismi illaahi awalahu wa aakhirahu meel kastaba cuntada ha ka marayo yacnii qaybka wax yar ha ka cuno wax badan ha ka cuno aakhirkii ha joogo goortaa u xasuusto ayuu odhanayaa bismi illaahi awalahu wa aakhirah yacni saas odhanaya marka waxay noqonaysaa intii horena ee uu ka ilaaweyna kaannahu inuu u qabtay ka dhigantay isagana waxa weeye shaytaankiina waa ka soo matajinaysa sida xadiis kale inoogu imanaya sida xadiis kale inoogu imanaya xadiiska toddoba boqol iyo afar iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo labiyo afartani wacan jaabirin radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul jaabir waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo idaa dakhala axadukum beytahu markuu galo midkiin gurigiisa oo fadakara allaha tacaala oo allah u xusay cinda dukhuuli gelitaankiisii agtiisa markuu gelaayay wa cinda tacaamihi cuntadiisii agtiisa qaala ashaytaanu shaytaanku wuxuu ku yidhaahdaa liasxaabihi asxaabtiisii bimacnaa guruubkiisii iyo saaxiibadiisii shayaadiinta ahayd buu wuxuu ku yidhaahdaa laa mabiita lakum meelaa u hooyataan idinma sugnaan walaa cashaa cashana idinma sugnaan mabiidka waa loo fasiray in loo jeedo darfu makaan masder inuu yahayna waa loo fasiray meelaa u hooyataan idinma sugnaan ama hoyaatin idinma sugnaan walaa cashaa cashana idinma sugnaan cashana malidin hoyaatin weydi cashana weyde waa hadduu labada goorba ilaahay xuso markuu soo gelayo bismillaahi yidhaahdo cuntadana bismillaahi yidhaahdo ya labadiiba waa weydeyn buu odhanaya waidaa dakhala hadduu soo galo guriga oo falam yadkur illaaha tacaalaa allah aanu xusin cinda dukhuulihi gelitaanka uu guriga soo gelayo agteeda aanu allah ku xusin qaala shaytaanu shaytaanku wuxuu yidhaha adraktum mabiit hoyaatinkii waa hesheen ya hoyaatinkii waa hesheen buu yidhahdaa waidaa lam yadkur illaaha tacaala haddaanu allah ku xusin cinda tacaamihi cuntadiisa agteedana qaala wuxuu yidhi adraktum almabiita waalcashaa labadiiba waa hesheen buu yidhahdaa hoyaatinkiina waa hesheen cashadiina waa hesheen rawaahu muslim muslim marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa magaca allah xusida la xusayaa in xijaab iyo teed ka yahay shaytaanka gelitaanka marka guriga la soo gelayana in magaca allah lagu soo galo ayaa xadiidku markaa sheegaya ay sunno tahay bismi illaahi guriga inaad ku gasho waxaa la doonayaa marka laga baxaayo iyo marka la gelayaba dikri ilaahay in la wado ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen markay sheegayaan waxay yidhaahdeen wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat ashyaada qaarkood oo sunnada ku soo aroorto yani markaa cidda caynkaas samaysa inay lagu qoraayo inay kuwa ilaahay in badan xusaya inay ka mid yihiin waa soo aroorta waxay kaloo culammadu yidhaahdeen adkaaraha soo arooray ee awqaadda badan ee kala duwan ku yimi ciddii wada dabaqdo oo la timaaddaa waa noqonayaa ciddii ilaahay xusaayey in fara badan xusayey waa soo geliyey waa soo gelaya oo xadiiska sidan ku soo arooray kuwaas waxaa lagu qoraa inay yihiin min addaakiriina allaha kasiiran waddaakiraat in lagu xasirinayo ma waxaa laga tilmaamayaa uun fadiiladaa waxaa lagu idraaki karo inay ka mid tahay waxyaalaha lagu haleeli karo inay ka mid tahay marka cid kasta oo waxa weeye eh, adkaaraha soo arooray wada dabaqdaa oo la wada timaaddaa eh, waxay noqonaysaa inay markaa ka mid noqonayaan kuwa ilaahay in badan xuseeyey marka masjidka marka la soo gelayo in allah la xuso oo dikrigii gaarkee soo arooray la yidhaahdo marka laga baxayo la yidhaahdo dikrigii soo arooray guriga marka la gelayo marka laga soo baxayo cuntada cabitaanka yacni marka laga faaruqayo dikri baa lagu bilaabaya dikri baa laga faaruqaya wahaakada marka shaydaankii haddii waxa weeye uu arko iyadoo marka magaca allah uu ku soo galay wuxuu odhanayaa hoyaatinidima sugnaan cashadiina marka bisimka loo qabto cashana ma lihdin buu odhanaya meesha waa ku qateen ma ku hoyaatin weydeen waana ku cunta weydeen marka fadliga uu dikrigu leeyahay baa laga qaadanayaa xadiidka toddoba boqol iyo shan iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo afar iyo afartan wa can xudayfata radia allaahu canhu qaala kunna ida xadarnaa maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam acaaman xudayfa wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay idaa xadarnaa markaanu eh, nimaadno oo soo xaadirno maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa tacaaman cunto aanu soo xaadirno oo nimaadno lam nadac aydiyanaa maanu dhigi jirin gacmahayaga xataa yabda'a rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ilaa uu ku bilaabayo rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam gacantiisa dhigayo oo fayadaca yadahu gacantiisa uu ku bilaabayo wa innaa xadarnaa annagu waa soo xaadirnay macahu nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa maratan mar baanu soo xaadirnay acaaman cunto ayaanu soo xaadirnoo nimi fa ja'at jaariyatun waxaa timi addoon baa timi kaannaha tudfacu degdegaysaad mooddo dabada in laga wado shaytaankii baa dedejinaya saasay u rooraysaa ya kaannaha tudfacu waxaad mooddaa addoontaa in dabada laga wadaad mooddaa yacni lisurcatiha siday u degdegayso fadahabat waxay doontay dahaba waxaa looga jeedaa qasad baa laga tilmaamaya ya lacallahu yadhabu yastakfiru rabbahu yacni yadhabu yaqsidu baa loo jeedaa fadahabat waxay doontay litadaca yadaha si ay gacanteeda u dhigto fi acaami cuntada fa akhada rasuulu lahi sala allahu alay slam biyadiha nabigu calayhi salaatu wasalaam gacanteedii buu qabtay uma jaaa acraabiyun kadibna waxaa yimi nin reermiya kaannamaa yudfacu iyadaad mooddo sidii isagana mid markaa la riixayo oo dabada laga wado isaguna siduu u degdegayo fa akhada biyadih markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisii qabtay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi ina ashayطaana yastaxilu aطacaama an laa yudkara smu allahi tacaala calayh ina ashayطaana shayطaanku yastaxillu waa bannaysanayaa xalaashanaya alطacaama cuntada wuxuu ku bannaysanayaa an laa yudkara smu llahi tacaala calayh inaan magaca allah lagu xusin baa shaytaanku ku bannaysanaya ku xalaashanaya cuntada wa inahu jaaa bi hadihi aljaariyati liyastaxilla biha wa inahu shaytaanku ja'a bi hadihi aljaariyati wuxuu la yimi addoontan buu la yimi liyastaxilla biha si cuntada ugu bannaysto fa akhadtu biyadiha gacanteedii ayaan qabtay fa ja'a bi hada alacraabiyi markaasuu haddana wuxuu keenay kan reer miyiga ah isagaaba dabada kawada liyastaxilla bihi si ugu xalaashado ugu bannaysto ayuu u keenay biyadihi markaasaan gacantiisii qabtay waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay ninkay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye ina yadahu fii yadii maca yadayhima ina yadahu ay ina yada shaytaani shaytaanka gacantiisu fii yadii gacantayda gudaheeday ku sugnayd maca yadayhimaa labadooda gacmood la jirkooda bimacnaa qabashada aan gacanta ee addoonta qabtay marna aan gacanta ninka reer miyiga a ah qabtay shaydaankiina waan la qabtay shaytaankiina gacantiisii waan la qabtay oo gacantiisii waa wehelisay oo waa waa ku ladhnayd uma dakara sma allahi tacaala waakal intaa dabadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam magaca allaah xusay deedna waa cunay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ta'adubka saxaabadu ay ka edebsanayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ixtiraamayeen oo inay cuntada uga horeeyaan aynay samayn jirin ilaa uu isagu bilaabana aan la bilaabi jirin waxaa la sugayey intuu bilaabayo ayaa la sugayey waa ixtiraam ay nebiga ixtiraamayaan oo weynaynayaan nebiguna wuxuu ku bilaabay magaca allah buu ku bilaabayy magaca allaah ayuu ku bilaabayy waxa uu xadiisku sheegayaa addoontan iyo ninkan reer miyiga ah ee labada mid walba dooneen inay nebiga ka horaan bilaabaan magaca allahna aan u qabanayn in waxa weeye shaytaanku uu markaa doonaayo cuntadan inuu ku bannaysto oo isagu marka waxa weeye uu soo dedejinayey oo arrinkan marka u sababay ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa shaygii marka waxaa khilaafsan yacni markaa e, sidii sunnadii ay ahayd khilaafaya inuu shaydaanku ka adeegayo oo shaydaanku saabaayo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa cidda marka waxaweyan yani magaca allahaan ku bilaabayn in laga celinayo ayaa marka laga qaadanaya marka bilowga la bilaabayana intaan marka gacantaba la gelin in bisimka ilaahay loo qabanayo lafteedana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu qabtay gacmahoodii ee ninkii reer miyiga ahaa iyo gabadhii addoonta ahayd inuu sheegay gacanta shaytaankana inuu la qabtay gacantii shaytaankana inuu la celiyo la qabto ina yadahu fii yadii maca yadayhima xadiiska can umayata bni makhshiyin alsaxaabiyi radia allaahu canh umayata bnu makhshiy waxa uu ka soo wariyey abu daawuud wakhayruhu ay ka soo wariyeen qaala inuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray jaalisan mid fadhiyuu ahaan jiray wa rajulun yaakulu wuxuu nabigu fadhiyey calayhi salaatu wasalaam wa rajulun walxaala rajulun yaakulu ninna uu cunayo waa jumla xaaliya falam yusami illaaha allah marka ma magacaabino bisimka ilaahay uma qaban ninkaas xataa lam yabqa ilaa aanu ka hadhin min acaamihi cuntadiisa luqmatun horma quri ayna ka hadhin falammaa rafacaha yacni waxa weeye cuntadii ilaanu waxba ka reebin hurmadii ugu dambaysuu sii sidaa falammaa rafacahaa hurmadii markuu qaaday ilaa fiihi xagga afkiisa u qaaday qaala wuxuu uhi bismi illaahi awalahu wa aakhirahu magaca allah baan ku cunayaa awalahu cuntada awalkeeda iyo wa aakhirahu cuntada aakhirkeedaba fadaxika anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waa qoslay yacni waa dhoolla caddeeyey suma qaala dabeedna wuxuu yidhi maa zaala ashaytaanu yaakulu macah kama zuulino kama bixina waa ahaan jiray shaytaanku mid la cunaya falama dakara sma allaha markuu magaca allah xusay istaqa'a maa fii batnih waa iska matajiyey ee wixii calooshiisa ku sugnaayoo dhan shaytaanku wax allo wixii calooshiisa ugu jiray dib buu u soo matagay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wanasaa'i fii camal alyowmi walleyla nasaa'ina wuxuu ku soo wariyey fii camal alyowm walleyla ku soo wariyey xadiidka sanadkiisa kollay dacfa ku yara jira oo raawi majhuula ayaa sanadka ku sugan marka dacfi ayaa sanadka ku jira waxaa laga qaadanayaa hadduu asaxo in waxa weeye haddii cuntadii marka hore bisimka laga ilaawo laakiin dabayaaqadii ama dhexda lagaga xuso magaca allaah lagaga xuso shaydaanka intii horena inay u taya daraysiinayso ay ka soo matajinayso oo intii hore xataa qudhowdu inay u sugnaanayn wixii dambuu iska daynayaa keliya maahee intii horea xataa markaysaa ka soo noqonaysa culamada qaar baa waxay isweydiiyeen haddii markaa dee uu shaydaankii soo matagayo mataguna nijaas buu ahaaye yacni markaas see loo sii cunayaa ya miyaan mataga iyo dee layska maydha iyo wax la odhanay waxay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood waxa markaa ay aqbari kartaa inaanu markaa weelka ku matagayno meel kale ku matagayo calaa kulli xaal waa arrin dee qarsoon weeye axkaamta adduunyaduna daahir bay ku dhisan tahay xadiiska toddoba boqol iyo toddobiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo shan iyo afartane wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yaakulu طacaaman fii sittati min asxaabih rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa yaakulu mid cunaaya طacaaman cunto cunaaya fii sittatin min asxaabih lix asxaabtiisa ka mida ah xaaluu ku dhex sugan yahay ayuu cunayay cunto nebigu calayhi salaatu wasalaam fa jaa'a acraabiyun waxaa yimi nin reer miyiga ayaa yimi fa akalahu biluqmatayn wuu cunay cuntadii biluqmatayn laba luqmadood ayuu markaa ku cunay laba hurmo ayuu markaa ka qaatay macani dabeedna cuntadii waa dhammaatay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi amaa inahu low sammaa lakafaakum hadduu isagu magaca ilaahay sheegi lahaay oo illaahi odhan lahaay oo ku bilaabi lahaa lakafaakum waa idinku fillaan lahaa oo cuntada waa idinkaafin lahay ee cuntada barakadeedu waxay u yaraatay oo markiiba marka cuntadii loo waayo khalaas yacni inuu bisimka aanu u qaban rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiidun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiid xasan ah oo saxiixa weeye xadiiskana sanadkiisa waxaa ku jira dacfi baa ku jira laakiin sheekh albani shaahid buu u keenay saas aawadee xadiidka waa quwiyey marka shawaahid buu xadiidku leeyahay saas aawadee shawaahiddaas ayuu markaa ku noqonayaa qawi ku noqonaya waayahay xadiidkan waxa uu ku tusinayaa cuntada bisimka loo qabtaa inay barakoobayso ayuu ku tusinayaa ama inahu low sammaa lakafaakum waxaa kaloo laga qaadanayaa in dadka qaarkood bisimka u qabtaan inay ku filayna qof walba in laga rabo oo xalqada ka mida ah inuu bisimka u qabto aan la odhanayn waa kifaayo yacni sidii marka waxa weeye faralka kifaa'iga iyo sunnada kifaa'iga iyo haddii qaar ku qumaan oo qaar ku kacaan inta kale waa ka dhacaysa inaynay ahayn ee inuu cayni yahay oo ruux walba gaarkiisa looga rabo haddii qof u qaban waayana ka midi ah xalqadda inay barakadii marka waxa weeye laga waayaayo eh, ayaa laga qaadanaya wakadalika xadiiska hore aynu soo aragnay oo muslim soo wariyey oo ku saabsan xadiisi xudayfa oo in marka qof dumari doontay cuntada inay wax ka qaadato iyo nin reemiye inuu doono inuu wax ka qaato ou nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ka qabanayey labadaba uu ka qabanayey laftiisu wuxuu tilmaamayaa oo caddaynayaa haddii waxa weeye markaa dadka qaarkood bisimka aynay u qaban walow badanku haba u qabtaanbe qof ka midi eh haddaanu u qaban inuu shaydaanku la shaarigayo la wadaagayo oo bisimka kuwa u qabtay ayna ka xijaabayn ee qofkaas inuu ku bannaysanayo bisimkuna inuu markaa xijaab ka yahay shaydaanka oo uu shaygaa ka celinaayo bisimka loo qabtay ee aanu u dhaafi karin wuxuu ku bannaysan karaa inay tahay ruux aan bisimka u qabani inuu markaa cuntadii wax ka cunay taasaa marka shaytaanku isaguna cuntadii ay ugu furmaysaa oo xijaabkii iyo teedkii kaga qaadmaya cuntada kaga teednaa yacni halkaasuu kaga jabaya marka inuu la shaarigayo oo la wadaagayo oo la cunayo yacni marka ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska aynu soo marray xadiiskan umaya inuu shaydaanku cuntada cunaayo iyo xadiiska horeba inuu shaydaanku wax cuno oo xaqiiqatan u cunana waa laga qaadanaya shaydaanku wax waa cunaa waxna waa cabbaa marka wixii aan bisimka ilaahay lagu xusin ayuu cunaya oo cabaya amaa inahu low sama lakafaakum damiirka innahu xagguu u noqonaya acraabigu u noqonaya ninka reer miyiga ahay hadduu ilaahay magacaabi lahaa oo bismi illaahi odhan lahaa lakafaakum shani in loo celiyeyna waa jirtaa oo culamada qaarkood shani u celiyeen damiiru shani ka dhigeen laakiin wejiga hore adhar xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa toddoba afartan can abi umamata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaana ida rafaca maa'idatahu qaal waxaa bukhaari ka soo wariyey abi umaama wa abi umaamata albaahili suday ibnu cajlaan ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaana in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaan jiray idaa rafaca maa'idatahu markuu xeedhadiisa qaado bimacnaa cuntada laga cuno ee laga faaruqo qaala mid yidhaahda ayuu ahaa alxamdu lilaahi xamdan kasiira ayiban alxamdu lilaahi xamdi oo dhan ama mahadnaq oo dhan lilaahi allah buu u sugnaaday oo allah baa la gaara xamdan kasiiran ay axmadu xamdan mahadnaq baan allah u mahadnaqayaa xamdigaasoo kasiiran fara badan ayiban xamdigaasoo tayiban wanaagsan mubaarakan fiihi mubaarakan fiihi xamdigaasoo mubaarakan la barakeeyey fiihi isaga gudihiisa la barakeeyey hayra makfiyin walaa muwaddacin wala mustaghnan canhu rabbana hayra makfiyin xaaluu allah ahaaday midaan la kaafinaynin bimacnaa mid la quudinayo aan ahayn ee isagu wax quudinaya oo min alkifaayati baa laga keenay walaa muwaddacin mid laga tegayana aan ahayn nusakha qaar kolley ma qorayaan wala muwaddacin haddii marka waxa weeye nuskhada ay kuu qorayso macnaheedu waxay tahay walaa muwaddacin mid laga tagana marka aan ahayn walaa mustaqhnan canhu mid laga maarmayana aanu ahayn oo allah marka waxa weye lagama tegaayo xamdinaqiisa iyo baryadiisa laga tegi maayo lagamana kaaftoomayo rabbuna iyo rabbana baa labadaba loo xarakeeyey marka la godo waxay noqonaysaa walaa mustaqhnan canhu rabbuna rabbiga iyo mid laga maarmo ma aha maad tidhahdo mustaqna maa godanaysa weji labaad wuxuu yahay markay godan tahay in markaa loo qadaro damiir walaa mustaqnan huwa canhu yacni allah mid laga maarmayo ma aha rabbuna ay huwa rabbuna waa rabbigayo rabbanaa marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa in ficil loo qadaro ay amdaxu waxaan ammaanayaa ama axmadu waxaan u mahadnaqayaa rabbanaa rabbigayo ayaan ammaanaya ama u mahadnaqaya ama rabbanaa ayaa rabbana rabbigayow ay ismac xamdana wastajib yacni waxay qadareen culammada qaarkood marka nidaa loo laqbeeyo in marka waxaweye ducadii marka ay sii qadarantah ay noqonayso ilaahow xamdi naqayaga maqal oo naga aqbal ilaahow maqal yacni maqal aad ajiibayso oo naga aqbal rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey hayra makfiyin culamada qaarkood waxay u fasireen mid la kaafinaya ma aha markaase waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa yutcimu walaa yutcam isaga allah wax quudiye isaga lama quudiyo marka isaga lama kaafiyo min alkifaayati baa markaa laga soo qaatay ya qaar damiirka u celiyey marka waxa xagga markaa cuntada u celiyey waa jiraan laakiin sida fiicani waa in markaa xagga allah marka in la sheegaayo ayaa fiican wejiga marka waxa weeye cuntada loo celinayana kafaa in laga keenay oo waxa weeye qallibaaddii ah taasna waxa weeye culamada qaar baa ku tawjiihiyey oo laa midna laga yacni markaa gedinayo na laga foorarinayo yacni xaal cuntadani marka inay ahayn baanu allah ku mahadinaynaa walaa muwaddacan walaa mustaqhnan canhu mid laga maarmayana marka inay ahayn marka waxay noqonaysaa hamsadii marka in la bedelay laakiin min alkifaayati baa fiican yacni allah mid la kaafinaya ma aha mid isaga la quudinaya ma aha isaga wax quudinaya mid laga maarmayana ma aha rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa marka cuntada laga faaruqo in ilaahay loo mahadnaqo marka siiqooyinka soo aroortay in loogu mahadnaqaayo siiqadani waa ka mid waxaa la odhan karaa alxamdu lilah keliya waxaa la odhan karaa alxamdu lilaahi aladii acamanii hada warasaqaniihi min hayri xawli minii walaa quwa xadiidkan soo socda uu sheegayo mucaadi bnu anas xadiiskiisa waxaa la odhan karaa alxamdu lilaahi xamda kasiira طayiba mubaarakan fiihi hayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustahnan canhu rabbana yacnii siiqooyinka kala duwanee soo arooray ee rabbi loogu mahadnaqaayo marka cuntada laga faaruqo ayaa siiqadanna ka mid tahay ayaa siiqadanna ka mid tahay markaa siiqooyinka siyaadada leh ayaa sii fadli badan oo tan iyo ta soo socotaaba ay ka mid yihiin xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa eh. wa can mucaadi bni anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi sala allahu aleyh wasalam man akala طacaaman ku kastoo cunto cunay oo faqaala yidhi alxamdu lilaahi aladii acamanii hada warasaqaniih alxamdu lilaah mahadoo dhan ilaahay baa la gaar ama lilaahi allah baa mutaystay aladii kaasoo acamanii haada kan iquudiyey oo quudkan isiiyey warasaqaniihi igu arsaaqay min hayri xawlin minii walaa quwa wuxuu igu arsaaqay oo iquudiyey tab aniga xaggayga ka ahaato cuntadan aan kula soo baxay la'aanteed buu igu arsaaqay walaa quwatin iyo tamar iyo awood aan kula soo baxay la'aanteed ayuu allah cuntadan igu arsaaqay xawlkiiyo quwadu waxay ku kala duwan yihiin xawlkuna waa xeeladii waa tabtii oo cidda markaa daciifkaee taagta daran li wakhtiyada qaarkood dee waxay wax ku samaysaa waa tab cidda xoogga lihina tamar bay wax ku samaysaa iyo awood marka labadii mid walba wuu isu diidayaa yacni cuntadan anigu tabaan leeyahay iyo tamaraan leeyahay kuma keenine ilaahay unbaaba ii keenay yatabara' min alxawli waalquwa ilaahay buu u mahadnaqayaa oo inay tahay incaam markaysaa maxdi oo rabbi ku arsaaqay inay tahay ayuu markaa qirnay ufira lahu maa taqadama min dambih ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo min dambihi dembigiisii ahaaday baa loo dhaafaa dembiyadiisii hormaray baa loo dhaafaa xadiiska ziyaada ku sugnayd oo masaadirta qaarkood sida markaa imaam axmed iyo siduu u soo wariyey ziyaada ku sugnayd kutubaha qaarkood ziyaaday isagoo wataa la soo wariyey oo tilmaamaya ruuxa markaa mare markuu xidho alxamdu lilaahi aladii kasaaniihi waxaa mahadi u sugnaatay ilaaha markaa ihuwiyey iguna arsaaqay min kayri xawli minii walaa quwa sidaana hadduu yidhaahdo markuu dhar xidhana oo labada arrinba markaa cuntadana siaa yidhaahdo marka dharka uu xidhana siaa yidhaahdo gufira lahu maa taqadama min dembi masaadirta qaarkood baa ziyaadada yani ku daray rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu iyo tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah xaafid ibnu xajar laftiisuna xadiiska waa taxsiiniyey oo wuxuu yidhi xadiisku waa xasan buu yidhi marka xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa markuu qofku cunto cuno inuu ilaahay u mahadnaqo marka alfaadda loogu mahadnaqayana inay ka mid tahay alxamdu lilahi aladii acamanii hada warazaqaniihi min hayri xawlin minii walaa quwa waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga ay dikrigani leeyahay xuskan ilaahay la xusaye rabbi loo mahadnaqaya fadligu leeyahayna waa laga qaadanaya oo fadligu leeyahay waxa weeye gufira lahu maa taqadama min dambi waxaa loo dhaafayaa dembiyadiisii hormaray ayaa loo dhaafay dembiyadiisii hormaraa loo dhaafay taasna waa fadiilo dikrigani leeyahay weeyaan waa fadiilo dikrigani leeyahay weeyaan adkaaraha soo arooree saasoo kale ah waxaa fiican marba mid in la yidhaahdo oo mar la yidhahdo alxamdu lilaahi xamdan kasiiran tayiban mubaarakan fiihi hayri makfiin walaa muwadacin walaa mustahnan canhu rabbana mar la yidhahdo alxamdu lilahi aladii atcamanii hada warzaqniihi min hayri xawli mini walaa quwa yacni si waxa weeye ugu wada camal falo axaadiistii inuu marba yani markaa mid akhriyaa fiican laakiin e, ta uu arko inay u fadli badan tahay waa u badan karaa oo badanka ayuu la iman karaa dembiga la dhaafayo xasanaadka lagu dhaafayo waxay jamaahiirta culammadu yidhaahdeen waa dunuubta sakhaa'irta ah ama dunuubta kabaa'irtii waxay u baahan tahay tawba ayay u baahan tahay saasay jumhuuru ahlicilmi yidhaahdaan laakiin dembiyada sakhaa'irta ah weeyaan dembiyada markaa lagu dhaafayaa xasanaadka qaarkoodoo lala yimaado tanna waa xasanatu min xasanaat ina alxasanaat yudhibna asayi'aat xasanaadku waxay tegsiyaan xumaanaha ayay tegsiyaan bimacnaa dembiyada ayay baabi'iyaan oo kafaare u noqdaan oo kafaare ay u noqdaan baabka boqol iyo kow baabu laa yaciibu alطacaama waistixbaabi madxih wuxuu u baab yahay cuntada inaanu ceebaynaynin iyo waistixbaabu madxih iyo ammaanta cuntada la ammaanaayo in la jeclaysanayo xadiidka toddoba boqol iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo siddeed iyo afartan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala maa caaba rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam tacaaman qatu abu hureyra waxauu yidhi maa caaba rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ma ceebaynin dacaaman cunto ma ceebayn qadu weligii weligii cunto nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ceebayn in ishtahaahu akalah hadduu jeclaysto waa cuni jiray wa in karihahu tarakah hadduu karaahiyaysto nacana waa ka tegi jiray isagan waxba ka sheegin muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay caaba laasim iyo mutacadday labadaba leedaho caaba waa ceebeeyey oo ceeb buu u sheegay oo mutacaddi waana ta halkan ku soo aroortay laasim iyadoo aana waa timi oo caaba saara daa cayb waa ceeboobay mid ceeb u saaxiibuu noqday taasina waa markay laasimka tahay wuuyi fa aradtu an aciibaha qur-aanka waxaa ku yimi iyadoo mutacaddi ah marka acaaman mafcuulkeedii weeye waxaa laga qaadanayaa cuntada inaan waxba laga sheegin oo cuntada la ceebayn ceeshkaa la cunaayo ee dadku cunayaan waa inaanu ceebayn waa nicmo ilaahay maadaamay nicmo ilaahay tahay oo ilaahay inagu arsaaqay waa inaan la ceebayn qofka hadduu karaahiyaysana waxaa laga yaabaa dadka qaarkooda karaahiyaysan inay jiraan oo cunaya wax dad kale cunayaan qofkii inuu wax ka sheegana ma aha ta kale qofkii cuntada sameeyey laftiisa niyad jab bay ku tahay marka cuntadii la ceebeeyo wax laga sheego wax ceeba innaba waa inanu ka sheegin ee hadduu markaa jeclaystana waa inuu cunaa haddii kalena waa inuu iska daaya taasina waxay ka mid tahay min xusni khuluq akhlaaqda wanaagsan iyo dabeecadaha wanaagsan bay ka mid tahay qof baa cuntadii ku hawshooday wakhti badan buu samaynayey juhdi baa kaga baxay waa ku dhibaatooday markuu soo dhigay baa la yidhi ashba maaha oo waxaad keentay ma fiicna be niyadjab bay ku tahay ya marka haddii waxa weeye la doonaayo masalan wax in laga yareeyo ama wax la mida ama in wax loo idaafeeyo usluub kaleaan ceebayn ahayn waa in loogu sheegin yani haddii halkaa waxaa laga bedeli oo kale lakaana axsan waa kasii fiicnaan lahay way fiican tahay lakin waa kasii fiicnaan lahay yani usluubka caynkaasoo kalea ah marka loo dhigo tambiihna waa ku jira dee ceebna looma sheegin ceebna looma sheegin cidda cuntada samaysa in loo shukri naqoo waxay ka mid tahay dee shukrinaqii bay ka mid tahay ma lam yashkur innaasa lam yashkur illaah kaan dadka u shukrinin ee wanaagga dadku ay u falaan aan ka shukri naqinin ilaahayna uma shukri noqon ilaahayna uma shukri noqon ya cunto wanaagsan baad samaysay jazaaka illaahu khayran haddii lagu yidhahdo haweenaydii ku soo hawshootay hadduu cunto fiican baad samaysay ka dhacayso ilahay khayr ha ku abaalmariyo yaa waxaa ku sugan dee shukri naqna waa ku jiraa ammaan ciddii la ammaanayo niyadda loo dhisayana waa ku sugan tahay duca loo ducaynayo ixsaankii ixsaan laga celinayaana waa jirtaa ragga qaarkood dee marka dumarka cuntada ku hawshoonaya inay wanaagba u samaynayan uma qabaan marka waxa weeye saxdu waxay tahay in loogu shukri naqo in waxa weeye markaa eh, yani loo duceeyo shukrinaqii ilaahay loo shukrinaqaayey eh, ayaa marka imanaya haddii markaa khalqigii wanaaggoodii loogu shukri naqo waayo muncimka xaqiiqiga nicmo oo dhan bixinaya waa allah waa allah wey dadkiina dee asbaab bay yihiin oo sabab baa laga dhigay xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa wacan jaabirin radi allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam sa'ala ahlahu ludma faqaluu ma cindana ila khal jaabir waxa uu sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam sa'ala ahlahu ehelkiisii uu weydiiyey yani dumarkiisii iyo xaasaskiisii wuxuu su'aalay aludma iidaan buu weydiiyey cuntada wax lagu iidaamo ayuu weydiiyey faqaaluu waxay yidhahdeen maa cindanaa ilaa khal agtayada khal mooyaane wax kale ma ahan fadacaa bihi waa dalbaday in khalkii loo keeno fajacala yaakulu wuxuu gudagalay nebigu calayhi salaatu wasalaam yaakulu inuu cunaayo cuntadii khalka lagu daray wa yaquulu wuxuu odhanayey nicma aludmu iidaan buu u wanaagsanaaday alkhallu khalku nicma aludmu iidaam buu u wanaagsanaaday alkhallu khalku rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey macnaa cuntadii iidaan kale oo lagu daray ma jiro khal waxaan ahayn looma hayo baa lihi khalkii baa iidaan looga dhigay khalkana waa garanaysaan dadkeenna qaarkood eh, inuu iidaan yahayba uma qaadanayaan in biyo lagu daro kale dee uga dhiganta ya yaroo dhadhana ha lahaato laakiin marka waxa weeye iidaan oo kale uma dareemaya markaasuu nebigu ammaanay calayhi salaatu wasalaam intuu khalkii cuntadii ku darsaday ayuu ku cunay dabeedna markaa wuxuu yidhi marka iidaan buu u fiicnaaday khalku waa ammaan markaa la ammaanayo yacni markaa weyn ya wa madxihi ya taasay markaa soo gelaysaa inaan cuntadii la ceebayn oo marka waxa weeye in la ammaano la jeclaysanayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa in khalka wax lagu iidaaman karo waxaa kaloo laga qaadanayaa iidaanka khalka in la ammaanay waxaa kaloo laga qaadanaya cuntada in la ammaano oo aan la ceebayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa waxa marka xaadirkee la hayo in marka waxa weeye la cuno ama la isticmaalo ama wax lagu iidaanto oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa jooga ee la hayo ayuu marka cuni jiray wax maqanna ma dalban jirin ha la raadiyo oo ha la doono wax maqanaan joogin ma odhan jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam baabka boqol iyo laba baabu ma yaquuluhu man xadara aطacaama wahuwa saa'imun ida lam yuftir baabu maa kii baabkiisii weeye yaquuluhu odhanayey man xadara aطacaama kii cuntada soo xaadira yimi wa huwa saa'imun wuxuu soo xaadiray walxaal huwa isagu saa'imun uu sooman yahay buu soo xaadiray wuxuu odhanaya u baab yahay goormuu odhanayaa idaa lam yuftir wakhtigaanuu afurin buu odhanaya ila waxaa dhici karta soon sunnaa inuu sooman yahay oo dee casuumaddii marka loogu yeedho uu yimaado inuu soonkii iska jabiyo sunnaha ahaa ou iska cuno ayaa dhici karta marka waxa weeye hadduu afuro dee afur laakiin haddaanu afurin muxuu odhanaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ida duciya axadukum falyujib nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam idaa duciya axadukum haddii midkiin loo yeedho oo casuumad loogu yeedho falyujib ha ajiibo cauuma waa carabi weye waynu soomaaliyeenna bizaay wey cauuma haddii ruux loo yeedho oo loogu yeedho casuumad loogu yeedho falyujib ha ajiibo oo ha yeelo ha raaco fa in kaana saa'iman falyusalli hadduu yahay mid sooman falyusalli ha duceeyo goobtii cuntada intuu la xaadiro ha duceeyo wain kaana muftiran hadduu afuran yahayna falyacam ha cuno rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey qaala alculamaau culammadu waxay yidhaahdeen macnaa falyusalli macnaheedu waxay tahay falyadcu ha duceeyo bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen falyusalli waxaa loo jeedaa ha tukado laba ragcadood oo sunno ah ayuu markaa tukanaya culamada qaar baa saa ku fasiray oo salaaddii sharciga ahayd bay ku fasireen ya saas yadaabay laakiin sida fiicani waxay tahay sidaynu sheegi doonno insha allah falyusalli ha duceeyo oo waa macnihii luqawigaah weeye asalaatu luqawiya salaaddii luqawiga ahayd baa laga tilmaamaya wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum ha u duceeyo wa macnaa falyacam ha cunana waxaa looga jeeda ay falyakul ha cuno ha cunaa looga jeeda axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam axaadiis badan waxaa ku soo aroortay qofka haddii casuumad loogu yeedho inuu markaa ajiibo ilaa lagu daray xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin xaqu lmuslimi cala almuslim wa idaa dacaaka fa ajibhu markuu kuu yeedho oo cunto kuugu yeedhona ajiib waxaa ka mid ahay xuquuqdii ay isku lahaayeen baabay ka mid ahay ijaabada la ajiibayana cunto oo dhan haddii laysugu ysugu yeedho nooc kastaba ha ahaatee baa sidaa la amray cursan kaana aw khayra sida axaadiista qaar ku soo aroortay ama aroos ha ahaato casuumadaasi ama wax kale ha ahaato waa caam bacdu ahlicilmi waxay ku gaar yeelaan wujuubka hadday casuumaddu tahay mid aroos yacni markaa loo sameeyey taasay culamada qaar yidhaahdeen waajibnimada ku gaara kuwa kale waxay noqonaysaa sunne laakiin culamada qaar way cammimeen maadaama axaadiista soo aroortay axaadiis caamma ay tahay oo ay marka waxaweye axwaasha ku caam tahay way camimeen waxay yidhaahdeen waa yani nooc kastaba waa soo geliya oo mid gaara ah laguma gaar yeelin idaa duciya axadukum falyujib laguma qaydin cursi in loogu yeedho keliya laguma qaydin axaadiista qaarkood oo dee camimaysaana waa jirtaa qaarna waa itlaaqayaan qaarna waxbay tilmaamayaan cursan kaana aw hayra yacni saasay tilmaamayaan saxaabada qaarkoodna way ajiibi jireen ee casuumadaha loogu yeedho ama aroos ha noqoto ama aroos yeena noqon mid walba waa ajiibi jireen sidaas aaweed ba ahlucilmiga qaarkood yahay mid walba in la ajiibaa waxay noqonaysaa mid laazima ayay markaa noqonaysa inkastoo bacdi culammada ka midi kala farqiyaan yacni casuumadda iska sii daysan iyo ta marka waxawaan mid markaa khaaska muqayadka ah ee cid ku qaydan marka waxaa laasimkaay waa maxay ma inuu cunaa laazim ah mise waxa weeye inuu ajiibo bes ayuunbaa laazima ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxa laazimi waxa weeyaan waa in la ajiibo laakiin cuntada khiyaar buu ka sugan yahay goobta inuu la xaadiro niyadda u dhiso oo markiisa markaa la joogo laakiin inuu cunaa laazim kuma aha baa bacdu ahlicilmi yidhahdeen saasaa bacdu ahlicilmi ay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen ijaabada uu ajiibaayo waxaa dhici kartaa haddii aanu wax ka cunin cuntadii u diido cudurdaar u diidayaana aanu jirin inaan ciddii markaa casuumadda ugu yeedhay ayna raalli noqon arrinka ay dhibsadaan marka xaalka caynkaas hadday taasi ka dhalanayso ilaaba ilaa waa inuu cunaa bay yidhahdeen waa inuu cunaa inaan markaa loo jeedin cuntada keliyana ee ijaabada lafteeda loo jeedana xadiiskan waa laga qaadanayaayo markuu sooman yahay iska daaya lama odhan xataa hadduu sooman yahay ha ajiibo ha raaco goobtii ha la xaadiro dabeed ha duceeyo isagoo goobtii la jooga ha duceeyo war waan soomana iska kaydaa yaanan odhane yacni ha raaco dabeed goobta ha la xaadiro ha u sheego markaa inuu sooman yahay dabeedna markaa ha u duceeyo saas yadaa markaa ha sameeyo falyusallina waxaa saxan in ducada looga jeedo marka tafsiirka odhanaya salaadda sharciga ah baa lagu xambaarayaa ee sax ma aha sida saxiixa ahi waa in duca looga jeedo waxaana caddaynaya in duca looga jeedo riwaayada abu daawuudku soo wariyey fain kaana muftiran falyatcam wain kaana saa'iman falyadcu abu daawuud baa sunankiisa riwaayadaa ku soo wariyey sheekh albaanina wuxuu yihi sanadkeedu waa saxiix wakadalika shaahid kalena waa leedahay oo cabdullahi bn mascuud laga soo warinaayo oo tabaraani kabiirka ku soo wariyey ibnu sunnin camal yowm waleyla ku soo wariyey oo isaguna sheegaya wain kaana saa'iman falyadcu bilbaraka hadduu sooman yahayna barakaha ku duceeyo albaani wuxuu ihi sanadkeedu yadana waa saxiix marka labadaas waxa weeye labaduba sanadkoodu saxiixa yahay wuxuu tilmaamayaa in waxaweeye duca ayuu tasriixinaya saas aawadeed halkii la ysku qabtay falyusalli ma salaaddii sharciga ahayd baa looga jeedaa mise ducadii baa looga jeedaa labada xadiis baa kala caddaynaya in duca looga jeedo yani caddayna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk